بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه فإن تنازعتم في شيء فرduuه إlى الlahi والrasuul أyuha الإkhوة الأكاrim mar haddii la yidhi shicaarka guud ee mu'tamarka waxa uu la xidhiiraa walaalaynta dadka muslimiinta ah iyo quluubtooda inaanay kala fogaanin baa waxa ra'yi ahaan inala qunaaday in kelmadaha laga sheegaya meesha ay qayb ay ka noqoto masaa'isha khilaafiga ah ee fiqiga ha noqoto fikriga ha noqoto cilmiga ha noqoto camaliga ha noqoto ee aannu ku aragna saaxada dacwada iyo ducaadda inaan calaqal waxaanu iska niraa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay walikullin wajha huwa mawalliiha qof walbaba qiblo uu jeesto iyo dhan uu u bayro iyo ra'yiguu ku dhega ayuu leeyahay runtii waxaa aad iyo aad wax looga murugooda ah oo qof kasta musliman uu ka murugoonayo marka aad aragtid isjiidjiidka ka dhaxeeya dadka ducaadda ah ama multasimiinta ah ilaa abaad moodidba khilaaf oo dhanba inuu soo waarida uun ama ay soo waaridaan dadka iyagu ahludiinka ah culimadii culimmadiibaa ishaysataa wadaadadiibaa is-haystaa masaa'il baa laysku haystaa hebel baa hebel ku dheggan hebel baa hebel radinaya dabcan marka aan ku radiyo aad i radisid oo labadana aan iskula baxno oo ninka ninka kale uu ula baxo ruduuddiisa halkaa walaagtinima ku dhimanaysa waanu u bixin doonaa waxa ay dhaxal siinayso haddaba dhanna waxa ay keentay murugay ku keentay dadka muslimiinta dhanna waxaa ku farxay cadowgii maxaa yeelay way u sahlan tahay iclaamku in la buunbuuniyo la yidhaahdo waxaa isku dheggan labadaa kooxood waxaa isku dheggan labadaa sheekh waxaa isku dheggan labadaa urur wax kaleba ayaan ka shaqaynin bal waxaa is leedahay marmarka qaarkii marka khilaaf aan macno lahayn uu dhaco waa halkii ay dhihi jireen yajcaluuna alxabba qubba waxaad arkaysaa cinwaanka highlightedka ah ee jornaalku uu soo qoro ama maanta wasaa'ishan kala duwan innaga aan ku xidhinna waxaa la buunbuuniyaa khilaafka culimmada dhex yaal haddaba waxaan rabaa iyadoo kelmadda aan soo koobayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala inawaafajiyo ififaalaha khilaafka ee culimmada ka dhex jiray suu u muuqan karaa labo maxaa keena in masaa'isha la ysku khilaafo lera sheekh fulaanna wuxuu yidhi sheekh fulaanna wuxuu yidhi haddii khilaafkaa u yimaado oo aragtiyaha lagu kala duunaadana halka wadda inoo noqon karta ama qofka caamiga ah iyo kan talibalcilmiga ah iyo kan caalimka maxaa la gudboon iyo wuxuuina dhaxalsiin karo qodobada kelmaddu ay ku dul wareegi doonto inaha bay noqon doonta haddii ilaahay subxana wa tacala ina waafajiyo kow khilaafka lama inkiri karo lama diidi karo ilaahay baa yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa qiyaami saaca laga gaaro khilaafka uu jiri doonaa qur-aanka waxaa ku badan uma ilayna marjicukum qur-aanka waxaa ku badan faaxkumu baynakum fi ma kuntum fiihi takhtalifuun halkaa yowm alqiyaama meesha wax lagu guddoomiyo halkaasaan idinku kala saari doonnaa waxaad ogaataa marka adduunyada inta aanu noolna inta jiritaankeenna uu yahay dadkii naga horreeyey kuwaynan hadda nool kuwa gadaal ka iman doona ilaa qiyaami asaaca saa un baa laysku haysanaya haddaba khilaafku waa shay abiici ah sida ilaahay midabadeenna u kala duway wejiyadeenna u kala duway muuqaaladeenna u kala duway luqaadkeenna u kala duway lahajaadkeenna u kala duway buu ilaahay aragtiyadeenna iyo fakaradeenna iyo waxa mawaaqifta aanu ka qaadanayno masaa'isha iyo aaraa'dana saa baa ilaahay subxaana wa tacala u kala duway maanta ma dhihi kartid leesh hebel uu midabkiisu sidaa u yahay anuu midabkaygu sidaan u yahay ma kartid my features amaba malaamixdaydu maxay sidaan u tahay hebel malaamixdiisu maxay sidaan u tahay ma karo maxaa ilaahay subxana wa tacala ina kala duway bal ilaahay wuxuuba deliil kaga dhigtay jiritaankiisa markuu ilaahay subxaana wa tacala le waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaayaat lilcaalimiin ilahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay inay carabiyadiinna iyo lahajaadkiinna iyo luqaadkiinna kala duunaadaan inay midabadiinnu ay kala duunaadaan inaad orumaad iyo qaaraad iyo awtaan aad ka soo kala jeedaan taa waxayba astaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa haddaba taa ma diidi karno saa darteed ikhwaani khilaafka labaan u qaybinayna midna waa mid cilmi ah midna waa min camali ah mid waa cilmioo waxa uu ku salaysan yahay aragtiyaha iyo uu ku beegan fiqiga tafsiirka naxwaha balaaqada wax kastoo la aqriyo fiqiga culimmadu waxay ku kala duwanaan karaan masaa'isha tafsiirka sheekhna saabuu u dhigay hebelna saabuu u dhigay markay taagay tahay naxwaha hebelna saabuu u ciraabay hebelna saabuu u ciraabay waa lagu kala duunaan karaa walidaalika waxaa kuu soo baxaya bal arag ibnu اlqayim raxmat ullahi calayhi kitaabka zaad almacaad marku uu ka hadlayay khasaa'is اljumca jumcaha waxay la gaar tahay buu wuxuu soo gaaray xadiidkii ina lahaa jimcaha waxaa ku jira saacad ducada la ajiibo saacad markaan dhahna ku baraaruga waqtigii hore saacadda lixdan ka mirin ama daqiiqada ka kooban mayan jirin saacad marka waxaa laga yaaba intaan hadda aanu fadhinnay ama in ka yarba inay noqoto saacad baa ku jirta marka la yidhi buu wuxuu soo aroorinaya ibnuulqayim toban qowl buu keenaya hebel baa wuxuu yidhi hebel baa wuxuu yidhi hebel baa wuxuu yidhi nin walba meel buu dhigaya ibn xajar leylat leylatalqadarka marka la wasfinayo muxuu kitaabkiisa ku sheegayaa afartan qowl buu soo aroorinaya waa afartan alimaam الshawkani kitaabkiisa fatx الrabbaani xadiidka ina leh kullu camalan lii kullu camalin oo qofka bini aadamka uu qabto isagaa iska leh uu nebiga uu leeyahay fi xadiiث اlqudsiy الsawmu lii waana ajzi bihi waana ajzii bihi soomka anaa iska leh abaalmarkiisa anaa bixinaya xadiidkan inoo sahlan markaan sheegayno maxaad u malaynaysaa marka uu fasiriya alimaam ashawkani ama uu aqwaasha uu soo aroorinayo intuu keeno kontan iyo shan qowl buu keenay mid walbana deliil buu wataa mid walbaba wuxuu wataa ha daliil aad iyo aad solid u ah oo xoog badan aan la radin karin waxaad u imaanaysaa min tilka alaqwaal culimmadu marka ay ka hadlayaan masalada ah qofka musaafirka ah sidiinoo kale hadda dadka meelaha fog inoogaga yimid salaada muxuu ka yeelayaa meeqa maalmood buu gaabin karaa ma hal maalmood ma afar maalmood mimusuu gaabinaya siddeeddu qowl buu soo aroorinaya alimaamu shawkani waxaan rabaa inaad ku baraarugtaan aragtiyaha kala duwan ee fiqiga ah ee ku beegan masaa'isha qaarkood inayba raxmadba ay ku jirto anugu marka haddaan caami ahay oo diintu aanay ii baxsanayn maxaa ila gudboon waan u bixi doonaa haddaan ahay arday aqoontii ku hawlan ee culimmadii hor fadhiya ee jaamicaadka baranaya ee kutubtii sita maxaa ila gudboon waan u bixi doonnaa haddii ilaahi subxana wa tacala yidhaahdo laakiin waxaan rabaa inaan in yar aanu iftiiminno inuu horta ifafaalahaasi uu jiro wax la difiri kara aanay ahayn khilaafka waxaa kuu soo bixi doona saxaabadiibaa masaa'il isku khilaaftay kutubta fiqiga ardayga aqriyaaya waxaa kuu soo baxaya ra'yigan waxaa ku tegey abubakar cumar cumaan cali baa ku tegey dhan kale waxaa ku tegey caaisha ibn mascuud saasaad maqlaysa hadda ogow waa saxaaba waa dadkii goobjoogga ahaa markay aayaddu ay soo degaysay waa dadkii nebiga la noolaa uu nebiga markuu fasirayay aayadda oraah iyo fal iyo sugidba uu ku fasiriyay waa dadkii goobjoogga ahaa waa dadkii diintan inoo soo gudbiyey baa waxaa leey caaisha waxay leedahay masaladaama ibnu cabaas baa yidhi haa maya suurtagal maaha anaa idinka og ilaa culimmadu ay yidhaahdeen waxaanu samaynaynaa habab lagu kala arjaxo oo lagu kala xoojiye aara'da daas waa waxay leeyihiin wixii arrin guri ah guri la xidhiirta caaisha iyo xafsa baa la weydiinayaa qof kale oo loo baxaya ma laha wixii la xidhiira soo maaha jihaad iyo soo abu hurayra lanna caaisha meesha mayan joogin culimmada arag takhasusaad bay u kala sameeyeen halka marka inaan fahamnaan rabnaa dadka xiiqsan ee ku soo gelaya ila la mas'alada waa inay sidan u noqoto yab yab yaswad wide and black diintu kama shaqayso innaga ka hadli mayna marka khilaafkaan ka hadlayna waa kee waa khilaafka ahlu sunnaha ah ka hadli mayna khilaafka innaga iyo shiicada inoo dhexeeyo ka hadli mayna khilaafka innaga iyo qadyaanyada inoo dhexeeyo ka hadli mayno khilaafka innaga iyo inoo dhexeeya firaqda lunsan ka hadli mayno waxaan ka hadlayaa khilaafka ahlu sunnaha ah dadka madalladaa soo hoosgelaya ee madhabka shaaficiga iyo xambaliga iyo xanafiga iyo maalikiga iyo madaahibta kale kala duwan ku abtirsanaya khilaafkoodaan ka hadlaya haddaba aara'da waa lagu kala duunaan kara halkaa wey waxaan rabaa marka inaan tilmaamo ilaa iyo lix qodob oo madaxiinana ka guuxa isleedihiin waa yahay maxaa la laysugu khilaafay soo aayad maaha w soo xadiid maaha soo aayad ma soo degin ha soo dadku carab mayaan ahayn innaga waaba layna gartay haddaan nahay eh, dad acjama oo luqada carabiga xoog inta ku bartay amaba aanan fahmin weli inaan iskhilaafnay waa suurtagal laakiin leesh abubakr iyo cumar ay ra'y ugu kala duunaan karaan ama ay u dhici karta caaisha iyo xabse inay ku ra'y kala duunaadaan masaladan iyada amaba ay alimaam shaafici alimaam abu xaniifa uu ku haysto masalada maxaa keeni kara dib markaan u baxna marka koow asbaabta waxaa ka ah, waxaa laga yaabaa inuu ninka kan saxaabiga ah daliilkan inuusan weli soo gaarin oo daliil kaleba uu haysto tusaalahaan idin siiyo qayb walbana taswaalaheeda wax ku fahmi kartaan in sha allah subxana wa tacaala alimaam bukhari imam muslim baa waxay warinayaan xadiid laga warinay abu bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaari ibnu hishaam xadiidka wuxuu tilmaamayaa caaisha iyo xafsaa waxay leeyihiin waxaan markhaati ka nahay nebiga sala allahu calayh wasalam iyada oo lagu jiro ramadaan ama iyada oo waqti soon ay tahay inuu waa bariisan jiray isagoo janaaba qaba janaabaduna aana ahayn middii iyadu dhabdhabka ahayd ay tahay middii galmada qofka markuu iska hurda waxa ka soo baxaaya taabay bay dhihi jireen ixtilaam waa dhabdhab bay dhihi jireen ama dhadhab laakiin qofka markay galma kaga soo baxdo way ka duwantah marka waxay leedahay caaisha iyo waxay leeyihiin iyo xafsa nebigu wuxuu waa bariisan jiray wuxuu haa waa bariisan jiray isaga oo ama fajarka u soo geli jiray waa bariisan jira yaana dhihine fajarka wuxuu u soo geli jiray isagoo janaabo qaba wuuna soomi jiray xadiidka maxaa laga fahmaya qofka isagoo janaabo qaba hadduu seexdo berrina ay soon tahay fajarka haddii la gaaro oo waaga uu baryo salaadii la addimo ma waxaan leenahay waaga wuxuu kugu barya ma kugu soo galay adoo janaabo qaba saa darteed soonkaaga ma jiro maya maxaa yaele caa'isha iyo xabsa waxay leeyihiin qofku wuu soomi karaa hurda kula tegi karta gabadhii daahirka noqotay xalay ee waaga uu baryey welina ayaa mayran ka qubaysan dhiiggii soonkeedii way sii wadanaysaa maxaa dhiiggii xalu go'ay masale waa waadix soo maha abu hurayra wuxuu fatwoon jiray saa ka duwan wuxuu dhihi jiray qofku fajarka u soo galo soonkiisa waa daaye waa abu hurayra hadda ogow kadib maalin maalmaha ka mid mida ah, iyada abubakar ibn cabdiraxmaan uu masaladii sheegaya waxaa maqlay marwaan wuxuu yidhi abubakaro oh, yaa haada ma u sheegi kartaa abu hurayra masaladan dhagaha kaga garaac buyidhi isagaa meel kaga joogi weynay u sheeg xoogaa way ku adkaatay inuu ku dhiirado inuu abu hurayra ula tago kadib maalin maalmaha ka mida buu beer uu leeyahay baa abu hurayre soo galay markaasuu wuxuu yidhi xadiid baan kuu sheegaya mana aanan jeclaysan inaan kuu sheegay haddii haa marwaan aanu igu adkayn lahayn isagaa idhaariya anshudaka bilahi isagaa iiriye waxaan kuu sheega masaladu inay sidaa tahay markaasuu yidhi ha aniga gadaalaan ka ogaado alfadl ibn cabbaas baa ii warramay abu hurayre masaladuu ka laabtay dhanka kale aan ku arjixinayna maxay tahay arrinka kan janaabo qabay iyo wuu bariistay iyo hurdu ka soo toos yaa laga dhegaysanaya yaa laga dhegaysanaya markay meesha taaganta waxaa laga dhagaysanayaa caaisha iyo xafsa maxaa yeele umuur manziliya weeye takhasuskoodii weeye soo ma abu hurayr waxba kama ogaan karo arrinka waxba kama ogaan karo halka marka waxaa ka fahmaysaa khilaafka waxaa keeni kara laga yaaba saxaabigan laga yaabay imaamkan laga yaabay sheekhan laga yaabay daacigan daliilka weliba ma soo gaarin ilan cilmiga ilaah baa koobe waxaan rabnaa inaan fahamno xiqbadan khilaafka uu dhacayo waa waqtiga waqtu saxaabaan ka hadlayna suurtagal kalaa jira khilaaf kale waxaa keeni kara lagaba yaabe ah inuu qofka deliilkaba u halmaamo hadalkaana dhegta aan u furno sababta labaad waa maxay inuu qofku deliilkaba halmaamo u soo dhaadhici maayo cusurtii iyou dambaysay laakiin tii hore weli inagu celi waxaa dhacday xudayfa dadka imaam u noqday salaad buu geliyey markaasuu meel sare oo dadka ka sarraysa intoo kale ayuu istaagay dadkuna hoos bay taagan abu abuu mascuud athaqafi oo salaadda ku jiray baa intuu saa u soo qabtay soo jiiday markuu soo jiiday oo gadaal u soo celiyey isna wuu soo raacay salaaddii sidii marka lagu dhammaystay buu abu mascuud athaqafi wuxuu ku yidhi war xudayfow miyaadan ogayn in la inoo diiday inuu imaamku meel sare uu fuulo iyadoo danu aanay jirin halka ma'muumiintun hoos ay joogaan waxaan rabaa tan inaana lagu tadbiiqin markaan tawfiiq joogno maxaa la duruuf baa keentay innaga imaamku inuu meesha sara aada laakiin haddaanay duruufta aanay jirin jimcahoo kale iyo ciidahoo kale imaamku waa inuu hoos soo dego isna wuxuu yidhi haa sida iiga hoos baxda laakiin anigana miyaadan arkin inaan markiiba kusoo raacay marka xudayfa haddii uu mas'alada diidanaan lahaa ama ay jahli ka ahaan lahayd uu is adkayn lahay soo maha xurada iga foq salaaddeedaan kaa wata eh laakiin wuu soo raacay haddaba waxaa dhici kara marka qofka kan fatwada uu samaynayo ama ficilka uu samaynayo halmaanna way suurtagal asbaabta keeni karta inay aimada ama culimmadu isku khilaafaan fakarka ama masalada diiniga lagu kala fogaado ama lagu kala duunaado sababta kale waxay noqon kartaa lagaba yaaba ee deliilka kan la soo deliishanayo inuusan imaamku agtiisaba ka sugnayn tusaale alimaam axmed bin xambal wuxuu qabaa ama uu qabay mas'aladan ah isagoo ka duulaya xadiidkii cabdullaahi ibn cukayn wuxuu dhihi jiray haraga neefka dhin neefka meydka ah ee dhintay sinaba loo isticmaali mao yani ma la isticmaali karo ama hal la madgeeya ama yaan la madgayn yacni neefka markuu dabqi uu galo magdayn ama madgayn waxaad dhihi lahayd labada xaaloodba lama isticmaali karuu qabi kadib alimaam axmed bin xambal muddasuu saa u fatwoon jiray baa dib wuxuu ka ogaaday in xadiidkii idiraar uu ku jiro isburburinayo noocan maa baraambar baa ku jiro kadib masaladu uu ka laabtay idan waxaa dhici karta marka imaamku min in uu qaato ra'yi fuqahada ama ra'yi inuu qaato uu ku qanco kadibna bacda burha min azaman ra'yiga uu badalo dariswaay haddii hadda kitaabkiisa lagu arko yacni in lala yaabo ma maxaa yaele marka hore xadiid buu ka duulayey kadibna xadiidkii baa u cuntami waayo waxa kaloo uu noqon karaa khilaafku asbaabtiisa waxaa ka naska kan aniga i hor yaal aayaddii xadiidka baaba aniga adiga ku kala duunaanaynaa fahamkiisa way hesitation adna sibay kugu muuqanaysaa adna sibay ugu muuqanaysa hadda masaladan la xiriirta ilahay markuu le wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna ثalaaثaةa quruu wla yaxilu lahuna an yaktubna ma khalaqa allah fi arxaamihin in kuna yu'minna biاllahi wاlyowm اlآakhir aayaddan ina leh masأlaة اlqur culummadu qaar baa waxay yidhaahdeen xaydkaa loola jeedaa qaar baa waxay yidhaahdeen tahaaraa loola jeedaa hadogow qaar baa waxay yidhaahdeen waa xaydka qaar baa waxay yidhahdeen tahaaraa loola jeedaa labadaa kelmadood farqi weyn baa imanaya markii ay taagan tahay tatbiiqa maxaa yaele marna gabadhii ciddadii baa ku dheeraanaysa marna way yaraanaysaa daaris waayo meel keliya in la abbaaraya ma sahlan culimmadu marka khilaafka maxaa hebelna uu leeyahay tahaaraday tirsanaysaa hebel uu yahay maya dhiiggay tirsanaysaa dib markoo la laabta waxa la ogaadee kelimatulqur'i luqada carabiga xaydna waa lagu magacaabaa dahaarana waa lagu magacaabaa adigu meel u wad markaa khilaafkun marka khilaaf iska samaysma maaha laakiin waxaa abuuri kara ajwa' baa abuuri kartoy ka mid tahay fahamka nasta hadda maalan masaladan ah ay dadku dhahaan ninka iyo naagta weyse ma iska jawaab jebiyaan oo kale masalada ah la tilmaamo kale markaad fiirisid dabcan qur-aanka marka dib loo laabto diintu waxay sheegtay mas masiguna qur-aanka marka la aqriya hal meel maahane ilaa laba meel wixii ka soo haro dhan wuxuu tilmaamaya galmada laakiin marka la maraya fi suurati taaha laa misaas marka nebiyulaahi muuse oo muuse saamiri uu inkaaraya wuxuu ku habaaray laa misaas istaabasho ma jirto masigu galmadiina waa lagu magacaaba fysical touchingna waa lagu magacaabay taabashadii gacanta ahaydna waa lagu magacaabay hadda maxaa laga yeelaa waayo axaadiia aan dib ugu laabano axaadiida markii dib loogu laabtay dabcan caaisha waxay leedahay nebiga sala allahu calayh intuu weysaysto buu idhunkan jiray markaasuu salaaddiisa aadi jiray isagoon dib u weysaysan meesha ka muuqata qolada kale waxay leeyiin may waxaa laga yaabaa dawazaviil waa in marka waxaa laga yaabaa dawazavayl waxaa meesha xijaab baa jiray xijaab baa ka xigoo nebiga xijaabka dushiisu dhunkan jiray halkaana qaacidadii waxaa timid ida wujida alixtimaalu saqaطa alistidlaal waxaa suurtagala waxaa suurtagala markay timaado daliilku meesha ma suub waxa la yidhi bal saxaabadii aan dib ugu laaban mar kale saxaabadii midna wuxuu yidhi waa taabashada midna intuu dhagaha faraha gashtay wuxuu yidhi alaa wahwa niik buu yidhi wargalmadaa loola jeedaa hoosaa loo soo dhaadhacay haddana waxaa loo yimid a'immadii kale midna wuxuu yidhi taabashada sida imaam shaafici oo kale way kaa buraysaa midna wuxuu yidhi maya waa inuu dareen u wato midna wuxuu yidhi maya waa galmada aaraa'du way kala duwan tahay haddaba inaan ogaanno culimmadu marka ay khilaafka ay keenayeen wax kama dembayn afkaar kale kama dembayn laakiin naska fahamkiisa naskan aniga i hor yaal fahamkiisa ayaa khilaafka uu ka iman karaa sababta kale waxay noqon karta walidalik waxa dhici jirtay intaanan meel kale u gudbin culimmadu waxaa kaloo keeni kara khilaafka xadiidkan ayaa waxaa dhici karta xadiid kale isaga aan ka dhicin inay madaxa isgashtaan hadda masaladan la xidhiirta qofka markuu xubintiisa taranka uu taabto ma weysaysanayaa mise ma weysaysanayo labada xadiid waa sugan yihin kanna waa saxiix kanna waa saxiix laakiin culimmada waxay hormariyeen xadiidka leh qofka xubintiisa taranka taabta ha weysaysto kaasaa la hormariyey maxaa la hormariyey maxaa yeelay waxay dhaheen xagga sanadkana isagaad mooddaa inuu toosan yahay xagga ixtiyaadka on the safe side na isagu ku jiraa ilaan aniga haddaan mar kasta weysayso weysada waa ii jirtaa lakiin waxaa laga yaabaa haddaanan weysaysan xadiidkan uu si kale uu noqdo in halkaasu salaaddeedu ay si kale ay noqoto haddaba intaasoo sabab ee aanu sheegnay waxay ka mid tahay waa lixdaas sabab waa kulli maqbuul wey in fahamka laysku interpretationka lagu kala duunaado in nas nas mucaaradaya inuu jiri karo intaba waa suurtagal intaas qaybood ama qaybaha kala duwan ee khilaafka kulli waxaan leenaha welcome mushkilad ma leh khilaafka goormuu fool xumaanaya marka waa qaybta lixaad waa markuu tacasub yahay markuu yahay wamaa ana ila min husaya anugu halkaasaan ka soo jeeda imaam shaafici wuxuu sheega mooyaan wax kale ma qaadanayo amaba anigu xambali baanahoo wasiyatii linnaasi an yataxambaluu dadka dardaarankaa inay xambaliyiin noqdaan ama inuu yidhaahdo maya anigu maliki baanahay ama inuu yidhahdo xanafi baanahay ahay walidaalika khilaafaadkan heer wuxuu gaaray fi taariikh oo laysu soo adeegsada ciidamo oo masaajidda laysku weeraro oo dukum daakum layska dhigo wuxuu gaaray heer xanafigu aanu shaaficiga guursan karin nin xanafi gabar shaaficiyada aanu guursan karin gabar shaaficiyada aana loo guurin karin mid maali haakada u gaaray khilaafku wuxuu gaaray in daakhil xaram almadani almakki in afar mixraab la sameeyo oo qolo walbamba salaadooda si gaara u tukato oon laysku xihan heer wuxuu gaaray masalada lagu salay alwalaa walbaraa haddaba maxaa khaldan marka khilaaf goormuu fool xumaan karaa khilaafku wuxuu fool xumaan karaa dhowr qodob mid ka mida ah haddii la helo waa kow haddaan isku dayo inaan dadkoo dhan aan iraahdo hal ra'yi hal ra'yi bas waa in layskugu yimaado taa waa dhib badanta aaraadu way kala duwanta anigu maanta haddaad jirtaan waxaan qaadanayaa masalada qur'iga waxaan ku fasira duhriga adna ay tiraan waxaan ku fasiray kan baan ku fasiray labadeena inay salaanta naga dhexaysa wey aan ku arkaa nin caalim ah ama nin daaci ah ama aalib alcilmi fahamkiisu uu gaarsiiyey markuu wax baaray kadib inuu masalada qaato maxaa yeelay khilaafka aad ikhilaafaysa macnaheeda maa hebel khilaaf hebel diid maaha tacasub maaha fanatisisam maaha laakiin khilaafkaagu cilmi buu ku salaysanya sooma waxbaad baartay soomaa ikhilaaf waa kala duwnaan karnaa ma fi mushkila khilaafku wuxuu fool xumaan karaa marka khilaafkii farciga ahaa usuuli loo badalo farci usuuli maxay kale yihiin farciga waa maxay hadda masalada fiqi oo kale haddii ninka haweenaydii saa u taabto waysada ma burtaa mise ma burto hebelna uu yidhi way kaa burto hebelna uu yidhahda kaama burto waa shay maynara wey maxaa adna weysayso adna ma weysaysanayo waa ku kala baxna laakiin fowlxumadu goorma imanaysaa fowlxumada waxay imanaysaa marka khilaafka aan macnaha lahayn masaajidda buuq uu ka yimaado markii imaamka iyo dadka la kala qabto markii ducaadda salaanta aan iska qaadin markii meel walba oo la soo galo maaragta le hebel kan buu qaba hebelba kan buu qaba waanu fahamkan ku kala duwanna walaahi fahma nas maxaa ka mid ah qofkii hilib geela cuna ma ka weysaysanaysa kama weesaysanayo jumhuurulculamaa waxay leeyihin maya kama weesaysanayo halka madhabka xambaliga uu qabo waa laga weysaysanaya markaad fiirisin naska maxaa khilaafka keenay waa fahmu nas wey wa fahmu nas waa maxay nebiga sal ly slm waxaa la weydiiyey an atawada min luxuum an usallii fii meesha halka moorada lagu xareeyo geela ma ku tukanaynaa markaasuu yidhi maya kan arigana haa ha markuu yidhi culimmadu waxay lein waajibi laga fahmi maayo sida aanan looga fahmaynba ana atawada min luxuumi اljuzu hilibka geela ma ka weysaysanaynaa nebiga markuu nacam uu yidhi waajib laga fahmi maayo waa fahamkoodii aniga ahaan waxaan ku qanacsanahay inaan ka weysaysto adiga haddaad ku qanacsan inaadan ka weysaysan mushkilad ma laha masalada masala fiqiya waan marka waa inaan isu rogin maxay khilaaf khilaafku inuusan noqon in aan idhaahda hebel waa mubtadic hebel waa faasiq hebel laguma too tukan karo hebel lalama hadli karo magacyo aanu isku samayno shicaaraad aanu yeelanno qolobal masaajidkeeda ay yeelato bimujarad mas'ala fiqiya oo laysku khilaafa ma og tihiin culimmadeennii ajilada ah ragga haddaannu ka sheekeyno ln aaraad ay ku kala duunaayeen waxaa laysugu yeeray isxaaq ibnu rahawey alimaam shaafica munaadaro galay masaa'il fara badanay munaadaro ku galeen masaa'iisha waxa ka mid a ah buyuudda maka ama guryaha maka ku yaal ma la kirayn karaa mise lama kirayn kara waxay ka mid tahay masaa'iisha ay dibaytka ku galeen waxay dibayt ku galeen munaadara ku galeen mas'alada la haraga neef ka dhintay maxaa laga yeelayaa dood dood dheer baa dhex martay walaalka markii la maraya masalata juluud اlmayta dooddiisay u socotay imaam shaafiin ra'yi bay ku dhegan yahay imaam isxaaqna ra'yi bay ku dhegan yahay maxay ku dhamaatay in alimaam shaafici ra'yigiisa intuu ka tago ra'yigii isxaaq ibnu rahawey u qaato alimaam abu isxaaq rahaweynu ra'yigiisa intuu ka tago ra'yigii shaafici u qaato could you imagine waxaan meesha imid anoo ra'yi ku dheganoo leeyahay kaygaa saxsan adna waxaad timid adoo leh kaygaa saxsan markaan muranno oo daliilka aad ii keenta adna aan kuu keeno aad ii keenta aan kuu keeno waxaaba dha labadii ruuxba bay isweydaarsadeen alimaam shaafici waxaa la qunnaada daliilka isxaaq isxaaqna waxaa la qunnaada daliilka imaam shaafici maxaa yeeley markaan anigu xaqa raadinayo alxaqu daalat اlmu'min anigu ujeeddadeeda maaha inaan aniga ninkan ka adkaada macnaheeda maaha ujeeddadeeda maaha in la yidhaahdo hadalkiisaa xoog badan ma mushil algharadkeeda algharad waa maxay xaqa in la helo xaqa haddii uu hebel maca fulaan ana maca fulaan dur maca annasi xayu daar halkaa way halka culimmadu marka ay tilmaami jireen waxaa kaloo iyadana qaldan khalad weyn ah in qofku uu yidhaahdo xaqa aniga ii muuqdayo mas'alada waa sidan wax kalena macquul maaha decisively waxay ka mid ta khatarta ah nin khudbadaynaya ayaa mimber wuxuu ku yidhi wallaahi aladii laa ilaaha hayruh hadduu saddex mar buu dhaartay mas'alada aan idiin sheegaya xaqu yahay buu ku leeyahy waa masale fiqiga inta qowl ee kutubta fiqiga ku qoran masaladaa ninka uu la xiiqsan yahay wax la qiyaasi kara maaha walidaalika arag alimaam shaafici hadallada quruxda badan uu dhihi jiray wuxuu yidhi markuu hadlay wuxuu dhihi jiray qowlkayga waa qowl sawaab ah isagaa saxsan ka kale ee ra'yigan igaga duwanna wuu ila khalban yahay laakiin waxa laga yaabaa in uu saxsan yahay qowlkayga waa qowl toosan laakiin waxaa suurtagala inuu khaldanaan karo halka ka kale qowlkiisa ila qaldan yahay waxaana suurtagala inuu saxsanaan karo yani marka masalada ay sidaa taagan tahay oo aan aaminsanahay inuu jiro suurtagalah in qowlkayga uu qaldanaan karo inuu jiro suurtagalah kaaga inuu saxsanaan karo waa wada hadli karnaa laakiin markaan la soo taaganahay anigaa boqolkiiba boqol saxsan waliijaay waraay ma saxsana iyadan waxay ka mid tahay waxyaabaha qalaadka la galay ka mid tahy walidaalika taa waxayna dhaxal siisay dhibaatooyin aad aad u tiro badan waxayna dhaxal siisay boorar culus oo hadda aad noogu soo biiraya waxayna dhaxal siisay dadba shaqadooda ay noqotoba masaa'ishii fiqiga ahayd ee farciga ahayd in dadka lagu kala saaray alwalaa walbaraa midbaa masaajidda hor taaganba kii uu arko ma aragtay inuu inuu saa u qabsaday marada na waxa way agtiisa wuxuu ku jiraa liiska ahlujannaha cala tuul gelaya kuu arko inay meel kalena ahlu naar buu u diraya isagaa diraya meeshuu wuxuu arkayaa mid kale wuxuu leeyahy kan waa ahlujanna kan waa ahlu naar alxaq calaa kuwan kuwanu ahlulbaatil waxay ka mid tahay waa madaarigta aad iyo aad u hoosaysa wey maxaa yeele waxaa lagaga baahan yahay wux haddaanay caqiide ahayn annagu ka hadlimayno mayno mas'ala mayjar ah oo caqiide la taaban karo innaga iyo shiicada wax noo dhexey waan ogna innaga iyo qadyaaniyin wax inoo dhexey waan ogna waxaanu isku haysanaa rasuulka waxaa la isku haystaa eh, allah subxaana wa tacaala wasfigiisa taa annaga ka hadli mayno masalada iyadaa cid loo joojinaya ma laakiin markay taagantaha ahlu sunnaan isla nahay hadda qaarkeen marka meeshan la joogo musaafiriin baan nahay culimmada qaarna way gaabiyaan qaarna salaadooda kaamil bay ka dhigtaan hal haada yacnii inaan aniga kan kale aan ku kaco o maxaa u gaabin weydi kan gaabiyana uu yidhaahdo maxaa u dheer yani maaysiir idan waxaan rabnaa inaan fahmno war khilaafku uu jiraaye waa inaan la boonboonin wey khilaafkaa markaan ka soo tago maxaa ila gudboon aniga haddaan aha taalib cilmi ama haddaan caami ah waa laba mid qof aan diinta caamiga waa kee waxaa laga inu qofku dhakhtar noqdo ama injineer noqdo ama pilot noqdo ama xirfad kale uu leeyahay ama meherad kale uu leeyahy laakiin aanu hee cilmigii aanu baran weli caami baa tahay maxaa yeelay jaanibka dhakhtarnimadaad noogu tahay caalim laakiin markay shareecada taagan nin caami illitrid baad tahay nin wax u bilaabantihiin ma tiid xaaladdaa maxaa ila gudboon waxaa ila gudboon in aan baaro halka xaqa uu jiro waxaan isleeyahay culimmadii baan saan u milicsaday duruustii baan dhegaystay sheekhaa baan isleeyahay allayleh mas'alada isagaa xaqa mar walbaba sida ay tahay u sheegay isagaan qaadanaya alimaam shaafici baan qaadanaya alimaam axamed mushkilad ma arday baan ahay soo maaha diintaan bartaa culimmadaan dhagaystaa jaamicaadkaan dhigtaa maxaa ila gudboon waa inaan baaro laga dhegaysan maa hebel baan iskaga dabafaylaya waa inaan baara masaladii oo aan idhaahdo masaladii markaan baara kadib oo aan u dhaadhacay aqwaasheeda kala duwan aan u kuurgala waxaa ii soo baxday mas'aladan alimaamu shaafici uu sheegay baa ka xoog badan masaa'isha kale sababtana waxay tahay maxaa yeele adiladaa baa jirta daliilka koowaad daliilka labaad daliilka saddexaad waa inaan qanacsana waxayna dhahaan culimmadu qanaacadu caqligay ka timaada qalbigay kama timaado aniga haddaan emotionally enthusiastic aan ahay aan kacsana waxaan marka caatifadayda caatifadu diini ma noqoto diinku waa inuu caqli ku salaysan yahay marka naqliga laga soo tago naqli baa koowa waa inaad caqli ku taxliilisaa laakiin waa inaad caatifo aadan ku taxliilin caatifadu iyadu way tegaysaa furqacaad haadii maa rax tabqa dhankaan markaan ka soo tago oo ah kii cilmiga ahaa mid camali baa jira maanta waxaanu haynaa kooxo kala duwan ee diimeed ee dacwadii ka shaqeeya nin wuxuu iftiimiyaa jaanibka caqiidiga aad u qurux badan mid baa wuxuu iftiimiyaa jaanibka xukumka iyo siyaasiga aad u qurux badan mid baa wuxuu iftiimayaa jaanibka fadaa'isha aad u qurux badan mid walbaa buu iftiimiyaa laakiin anigoo inaan aaminsanahay haddaan ku mashquulsanahay takhasuska kan ka kale ee walaalkay ee takhasukaa ku mashquulsan inuu isna saxsan yahy inaan aaminsanahay wa inaananu arkin kan waxaa ku mashquulsan inuu khaldan yahay anigana aan saxsanahay walidaalika mar walba aan aqriya qowluhu jalla wacalaa fanasuu xadan mima dukiruu bihi faagraynaa baynahum alcadaawata wاlbagda aayaddaa waxaa igu soo dhacday reer bani israiil marka laga hadlaya waxaa la yidhi waxyigay qayb ka miday halmaameen nasu xadan mima dakaruu bi haaf ka mida maxaa dhacay marka diinta qayb bay qaateen qaybta soo hartana qayb buu ku camalfalay qaybna uu ka tegey soo fa faaqraynaa baynahum alcadaawa in laysbursaday noqoto marka kan uu ka radiyo kan uu ka radiyo magacyo la samaysto kooxo kala duwan aad moodin naadiyadii loo kala ciyaarayo arrinka labaad ee khaladka keena waa maxay qofku inuu qof uun bartilmaamaad uu ka dhigto marka uu raacayana ama qabiil ha uu daba faylo ama nambar kale hagu dabafaylo laakiin diin aanay ka ahayn waxyaabaha keeni kara waxaa ka mida mar haddii laysoo ag fadhiistay tarbiyaduna qayb bay ka tahay in ardayga in horta lagu tarbiyeyo inuu xor u noqdo fakarkiisa markay taagan in lagu tarbiyeyo inuu culimada u ixtiraamo in lagu tarbiyeyo inuu waxbarto tarbiyada qayb bay ka tarbiyada inaan soo galno aan ku darno macallinka waxaa laga rabaa ardayga aniga hor fadhiya waa inuusan koobi anigoo kale aanu noqon khasab maaha ardayga aan u gudbinaya isaga ha fakaro caqligayga waxa ku jiraan u gudbanaya caqligiisa ha u isticmaalo naskaan u sharxaya meelaha kale ha la tago iyadana waa muhiim walidalika alimaam ibn taymiya insaaf qurux badan baa laga sheegaa iyadoo oo culummad ay qolada kale uu radinayo firaqda kale ayuu wuxuu leeyahay waxaan hubaa waxay aaminsan yihiin haddaan aniga ibn taymiya aan aaminsanaan lahaa waan gaaloobi lahaa laakiin maadaama ay jaahiliin ay yihiin iyagu ma gaaloobayaane waxaan leenahay waxaan u raadinaynaa cudurdaar tarbiyo qurux badan wey waxaa kaloo la mida ah iyadana dadka waxaa laga yaabaa in fahamkana waa lagu kala duwanya dadku isku mid maaha nebiga markuu yidhi dhaqaaqa ilaa bani qurayda mooyaane yaan lagu tukanin saxaabada qaarna waxay u fasireen nebiga wuxuu ka waday salaada dadejiya qaarna wuxuu ka wada maya ilaa meesha laga gaaro nebiga labada kooxood waxba kama sheegin salawatu rabbi wasalaamu calayh iyadoo lagu kala duunaan kara haddaba soo duuduubkii waxaan ku soo gebagabayn lahaa ikhwaanii khilaafaadkan tirada badan wuxuu keenayaa ama ay keenaysaa inaan annaga kala fogaano haddii aniga aan isdiidno xam imanaysa waa ku xamanaya waa ku jaajuusaya magac baan kuu samaynaya far baan kugu taagaya inta jamaaco maanta magacyada loo sameeyey ba adugu qiyaas inta jamaaca farta lagu tagay adugu qiyaas muntadayaadka iyo meelaha dad ku wada sheekaysan waa laysku xantaa waa laysku radiyaa khilaafku fasaadu daati albayn buu keenaya arrin kale wuxuu yahay muslimiinta iyagaa isku mashquulaya waxaa lainoo baahan yahay lainooga baahan yahay inaan ka fakarno ummaddan aan u fakarno laakiin inaan annaga isku mashquulna maaha walidaalika cabdullahi bn mubaarak oo meel fadhiya ayaa nin baa wuxuu xantay nin muslimiinta ka mida markaasuu yidhi waryah waxaan ku weydiiyey dagaal ruum miyaad ku duushay buu yidhi maya jihaad ma ku qaadda markaasuu yidhi maya farisna markaasuu yidhi maya sindina markaasuu yidhi maya hindiyana markaasuu yidhi maya wuxuu yidhi waxaasoo dada aan muslimiinah way kaa nabadgaleen soo maaha ninkan muslimka uu kaa nabadgeli laayahay man hal waaxid muslim maa yaslam minna uu kaa nabadgeli laayahay soo maaha yacnii qofka waxaa la rabaa hubka kan ha ku dadka muslimiinta inay iyagu isku mashquulaan maaha war waxayna sugaya malaayiin min almashaariic waxayna suga inta maalmahan keliya laga dhawaajina dhibaatada keliya bulshadana haysataaye wax la qiyaasi kara ma annaga markaan isku mashquulna ka warran oo masaajiddii isku haysanno oo kan kan kale uu ku mashquulsan gacantuu inta saaray gacanta inta ma saaran iyo intuu ma fariisan iyo wuu qalloociyey ma qalloocin mush faadiin lilkalaam haada waqti lagu mashquulo maaha mas'aladu waa ila qalbanaan kartaa fiqiyan waa caddaynaya daazad laakiin maaha inaan magacyo samaysanna maaha oo dadku isbursadaan maaha walidaalika waxaa dawo maxaa noqon kara inaan horta ogaanno xajmiga dhibka ka imanaya khilaafkaas waa aad aad aad buu khatar u yahay inaan ogaanno w innaga ku kala fogaanayna innagaa isku diidayna innagaa isku caayayna labo qofku wuxuu kaga mashquulayaa hadafkii muhiimka ahaa ee nolosha noo abuura qof markaad ku mashquulsan tahay qur-aan ma aqrinaysid cilmi ma baranaysid iska daay inaad ummadda u fakarti iska daay maxaa yaele waxad ku tahay maanta dhan habeenkii o dhanna waxaad qoraysaa message a kaa ku radinaysid subixiina facebookaad ku mashquulsan tahay maalmihiina waxaad taagan tahay ma aragtay mool shopkaad taagan tahay sa dad u radisid xaggaad buruusharo qaybinaysaa maanta dhan shaqo kale ma lihid ummaddana waxay kaa sugaysaa malaayiin inta suuqa gashay inta daraagaska inta aan xijaabka xiran inta ilmaha laga qaatay inta dhibaataysan awoodda iyo caqliga haddii la gelin lahaa dadkaasoo dhan waxbaa nooga soo bixi laha lakiin maantanan mas'alo imaam shaafici imaam maxamed meel ay saareen boqol kun oo sano meel la saare baa hadda rabtaa inaad meel noo keentid dhibkeeda leeda waxaa kaloo iyadana muhiima cilmiga sharcigaa ah. qofka intuu wax baranayo waxaan aaminsanahay on the safe zonsafeside mushkilada markaan kitaabka meesha intaan dhigo aan rabo maskaxdeeda keliya inaan ka shaqaysiiyo aan kitaabka xagga dhiga naqli ma minicsanayo laa aayaat laa xadiid waxay ila tahay waxay ila tahay cilmiga caqliga waa iswadaan maantana markaan hayo iyadun khatarteeda leeda gabagabadii ninka dhallinyarada ah oo khilaafka uu keenayo dhib weyn keeni kara ummaddana ku keeni kara waxaan kula talin lahaa inuu ku mashquulo hadaf weyn ee saami ah hadaf aad u sarreeya ummaddan inuu u fakaro ummaddan yaa badbaadiyey da'yar baa badbaadisay ummaddan yaa hore u dhigay da'yar baa hore u dhigtay ummaddan yaa xadaaradeeda unkay da'yar baa keentay ummaddan yaa calanka iyo raayadda u sida da'yar baa u siday dadka waxaan rabnaa inaad ummadda u fakaraan iyagaana isku mashquulin wa ilaahuna